الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين wakaana rasuula allahi wakhaatama annabiyiina wakaana allahu bikulli shayin caliima waqaala anabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasaxbihi wasalim almuminu aladi yukhalitu annaasa wayasbiru calaa adaahum afdalu min almu'min aladi laa yukhalitu annaasa walaa yasbiru calaa adaahum أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله ilaahay baan ku xamdinaynaa in naga soo qeyb geliyey salaada maqrib inaan jamaca la soo xaadirno kadibna ilaahay wuxuu noo idmay inaan fadhiisano masaajidka dhexdiisa oo majliskan aan diinteenna macaan isku baraarujinayno aan ka wada qeyb galno mahalu jaliisi saalixi wa jaliisi suu ka xaamil اlmiski wanaafikhi اlkiir nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiid macnihiisu ahaa wuxuu yidhi majliska wanaagsan ee ilaahay loogu dhowaanayo ee ilaahay kuu dhoweynaya ee diinta ilaahay lagu baranayo ee aakhirada laysku baraarujinayo iyo majliska xun ee khafladda iyo diin la iyo macsiyadda ee ilaahay ka dheeraynaya buu nebigu ka bixiyey maal cajiiba ah. misaaladana ilaahay baa soo qaata oo nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa soo qaata in allaha laa yastaxyii an yadriba maala maa bacuudaة famaa fowqaha wadrib lahum maala alxayaati اdunya kamaa in anzalnaahu min aلsama الsma ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمثاش قرآنك ويكون بدنتها لماذا؟ لأن بني آدم مثلك وحكو فهما سادر تيد نبينا عليه الصلاة والسلام مجالس ونكسن إله اللي قد وانا دين إله اللي قد برنا masaajid ay culummadu ay noogu qabanayaan hadday tafsiir tahay hadday xadiis tahay hadday fiqi tahay hadday muxaadaro tahay hadday wacdi tahay hadday dhiirigelin iyo baraarujin diineed ay tahay mithaalka uu nabigu ka bixiyey waa sida ninka cadarka miskiga xambaarsan ee cadarka miskiga iibinaya ninka cadarka miskiga udgoon iibinaya buu nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam imaa waa inaad ka iibsataa ima waa inuu ku siiyaa ima waa inaad udgoon aada carfi wanaagsan iyo udug wanaagsan agtiisa aad kala noqotaa majliska xun ee ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu caasinaayo ee dadka muslimiinta lagu xamanaayo ee ilaahay kheyrkii lagu weyneynaayo mithaalka uu nabigeenu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kanaafikhi lkiiri waa kan biraha tuma ee dabka ku afuufa buuqa weeyaan kaana biraha markuu garaacayo uu afuufayo dhimbiile ayaa ka duulaya dabkaas dhimbiilahaasi amaa dharkay kaa gubayaan buu nebigu yidhi imaa majliska waxaad kala soo kacaysaa ra'yaxa xun oo qarhmoon oo natina ayaad kala soo kacaysaa buu rasuulku yidhi marka majliskan saddexdaa buu nebigu ku mihaalayay sal alla alayh wasalam sida ninka cadarka iibinaya imaa inaad cadarka ka iibsataa imaa inuu cadarka ku siiyaa imaa inaad udgoon carfi wanaagsan adoo jirhkaaga uu ka uraya agtiisa aad ka soo noqotaa majaalistan waa caynkaasay la mid yihiin buu nebigu leeyahay sal alla alay wasalam ima waa inaad halkaa wixii khayr laga sheegayo aada wax ka faa-iidaa haddaanaad waxba ka faa'iideysan oo mawduuca laga hadlaayo aada fahmi weydana majliskan faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan hum ulqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaa kala fadhiistaan ama hoogee sidaan ayakaba ugu naxariisteen ugu dembi dhaafay buu ilaahay malaa'igta ku leeyahay addoonkaa iskala fadhiyey ee waxa meesha ka socda ee khayr aan ka warqabine la fadhiyeyna la fadhigaas isagana ugu dembi dhaafa buu ilaahay leeyahay jamaaco saxaabada ka mid ah, ayuu nabigu ku maray meel ayakoo fadhiya markaabuu nabigu ku yidhi maxaa meeshainii fadhiisiiyey iyaakum waljuluusa fi turuqaat jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniiga digayaa markaabay saxaabadu yidhahdeen meel kale oon fadhiisano ku sheekaysana ma lihin markaabuu nebigu uhi wa hagaage meeshaa meelaad kaga maaramtaan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa iska siiya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam shareecadda islaamku waa shareecad dhammaystiran weeyaan xataa dariiqii haddaad ka maarmi weydo jidadka inaad fadhiisatid baa lagu leeyahay dariiqa xaq buu leeyahay xaqiisa sii haddaana dariiqa xaqiisa aanad siin karaynin dariiqa inaad fadhiisato kuma bannaan maanta innaga mujtamaceennan inta masaajidda fadhida iyo inta maqaaxyaha fadhiya midkee badan inta maqaaxyaha fadhiisanaysaa badan kam yaa cuquul iyo awqaad lagu bixinayaa maanta dariiqada dhexdooda saxaabadii nebigu wuxuu ku yidhi dariiqa fadhigiisa meel aad ku bedelataan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa siiya mariya dariiqa xaqiisa markaasay yidhahdeen nebi allow dariiqu xaquu nagu leeyahay bal noo sheeg markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay qadu lbasar maxaarimta gabdhaha iyo ajaanibta dariiqaa maraysa indhihiina ka laaba buu rasuulku yidhi ha eegin oo ha odhanin wazayanaaha lilnaadiriin waa inaad tidhaahdaa waqul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim muuminiinta waxaa la amray dariiqa markay marayaan inay indhahooga xafidaan haddaad indhahaaga xafidid qalbigaaga wixii ku jiray baad xafidaysaa laanna isha zinadeedu buu nebigu uhi waa daymashada dhegta zinadeedu waa dhegaysiga carabka zinadiisu waa sheekada gacanta zinadeedu waa taabashada lugta zinadeeduna waa u socodka inta oo meeloodoo jawaarixa ayay zinada ka bilaabantaa qofku intuunan zinadii weyneed ku dhicin daymashadu waa zino oo waa zinadii araga buu rasuulku yidhi haasaawuhu waa zino waa zinadii carabka dhagaysigu waa zino waa zinadii maqalka qabashadu waa zino oo gacantu waxay zinaysan waa goorma markaad gabadha ajaanibka aad iska taagatid marka nebigu wuxuu ka bilaabay dariiqa xaqiisa adulbasar indhihiina laaba buu rasuulku yihi sal lay slam indhahana ma laabo oo ma xafido ilaa qof mumina mooyaane waqul lilmuminiina yaudu min absaarihim adulbasarka waxaa lagu amray waa dadka muminiinta ah ma ilaaliyo ilaa qof iimaan la mooyaane kafu ladaa buu nebigu yihi dadka dariiqaa marayana gacantiina ha ku dhibina ishaadii ha ku dhibin gacantaadii ha ku dhibin raddu salaam dadku hadday ku ku salaamaan salaanta u celi walamru bilmacruuf dadka wanaagga fara buu rasuulku yidhi wannahyu can ilmunkar dadka jidka marayaad la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nebigu yidhi munkarkoo ka zuuliya suuqa magaalada madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inaan dhallinyaro oo reer madiine ah fargaldaha buu gacanta ku sidaa deedna markaa buu nebigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nebigu wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadihi midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaato inuu gacantiisa u gashado markuu ka tuuray waa macnuhu waa maxay ummadayda raggeygana buu nebigu yihi dahabka inay xidhaan waa laga xarimay haweenkoodana waa loo xalaaleeya buu rasuulku yidhi u saliya sala allahu calayh wasalam sidaasuu uga siibay yarka fargalka dahabka ah innaga maanta imisaan munkar arkaynaa ma zuulinaa carabka ma ka zuulinaa may gacanta ma ku zuulinaa may qalbiga ma ka inkirna may bal waxaa iska noqotay noloshayni maanta waa iska caado weyaan waa iska caadi waxaan salaadoo laga tagaa waa iska caadi dadku agtaada macsiyo ku sheekaystaa waa iska caadi dhallinyaradii siday doonaan dharka u xidhoo timahana siday doonaan u xirtaa waa iska caadi waa caadi buu ku leeyahy waa mujtamac o dhan baa sidaa noqday miyaa maxaa la qaban karaa wuu zuulinayay nebigu sal alla alay munkarka markuu arko gacantiisu nebigu ula tagaayo gacantiisuu kaga saaray fargalkii deedna dhulkuu ku tuuray markaasuu nebigu yihi midkiin ma karayaa dhimbil naara intuu qaada inuu gacanta gashado hadalkaa markuu yihi nebigu iskaga dhaqaaqay ayay saxaabadu ku yidhaahdeen yarkii yaraa markuu nebigu tegey kadib dahabkaaga qaado oo intafic si kale uga faa'iidayso uga intifaac iibi ciddaa doonto sii markaasuu saxaabigii wuxuu yidhi wallaahi laa aakhuduhu waqad araxahu rasuulu lahi sal alla alيh wasalam wallaahi in qaadan buuhi qaadani maayo maadaamuu nebi maxamed gacantiisii uu igaga siibay oo dhulka ku dhiftay uu dhulka ku tuuray wallahi in qaadanayn buu yidhi hadda inuu qaato uu iibiyo uu lacagtiisana uu maaragtaana meelo kale u isticmaalo ka xaaraan maahayna waa mubaax waa u banaantahay inuu gashado unbaa laga xarimay laakiin qadarinta nebi maxamed ay qadarinayaan buu yidhi wallaahi inaanan qaadanayn buu yidhi waayo nebi maxamed baa iga tuuray maadaamuu nebi maxamed gacantiisa dhulka uu ku tuuray wallahi dib u qaadan maayo buu yidhi qadarka nebiga inankan allah fahamsiiyo ku saliya nebiga sal alla alay wasalam ajiib tacsil ilaaha wa anta tudhiru xubbahu hada lacamrii fi lficaali badiicu low kaana xubuka saadiqan ina almuxiba liman yuxibu muiicu fii kulli yowmin yabtadiika binicmatin waanta daaka minhu muiicu ilaahay iyo nebiga jacayladooda maanta muslimiintu way sheeganayaan oo carabkaan ka ah shahaadanaynaa laakiin afcaasheenna haddii la eego waa afcaasheennu way khilaafsan tahay kitaabkii ilaahayna way khilaafsan tahay sunnadii nebigana way khilaafsan tahay markaa jacaylada aan sheegayno waa jacaylo beenbeena haddaad nebi maxamed jeceshahay waad adeeci lahayd ninba ninkuu jecel yahay buu adeecaaye ah. qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekayn jiray qays iyo leylo dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leyle ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid a ah waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yihi war qaysow maanta waalidaadima waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu uhi uqabilu daljidaari wadaljidaar wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa layle ayaa degan oo jacaylkii laylaan u dhunkanayaa buu yidhi maalin kalaa la arkay isagoo ay haystood u dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii layle ay ku jirtu ka soo baxay buuyuu ka soo baxay <laughs> maxabadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal alla alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo magaalada intoo laga baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii maskiidkii buu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamacadama ha ku xidhan xidhanna low kaana xubuka saadiqan la aactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay dhallinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaaray isku ekaysiiyaan kuwa heesahakuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yidhaha isku ekaysiiyaan kuwa siyaasiy siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed isku ekaysiinayaan magaalada madiine ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta caashuro layidhaah soomaysa waa tobanka muxaram weeyaan markaabuu buu nebigu ku yidhi waa maxa yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaagga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muusa soome alayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukriya mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadiiyo nebigeygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annaka uga xaqle muuse sooma cashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku dari buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkiibuu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenni mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda farcown wajeyshihuuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yihi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaan yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyaddii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal alla alay wasalam waa jiilkaasi qarn alwal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kama tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayh isalaatu wasalaam maalin maalmaha kamiduu nebigu ku yidhi nin ah, ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nacama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buui adiga ayaa ku heli kara markaabuu nebigu yihi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaana xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaase dadka reer madiinoo dhan waxay isku sheegeen gabdhihiinna julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecad dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiino dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkaa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigi yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayey io kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanaya waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allow haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khaaab intuu socday ayuu cumaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inanteeda xabse waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikiray oo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuuhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inanteeda xabso waan ku dhisi waa ku diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabse uu cumaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagda-dii gabdhaha lagu guursanayay waxaa u soo haasaawaaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahna ya aabba mid shaqeeyo un de ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha <laughs> ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtahay laa ilaaha ila allah soo egeega maaha adaal inantaadu inay dibada u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhida jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimadu ay xidhanayso waa inay joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeed aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynayo oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimaddii bal adigu ku ilaalinayaa waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay aduu kaa ilaalinayaa cadowgu kaa ilaalinayaa tuugtuu kaa ilaalinayaa dadka mujrimiintuu kaa ilaalinayaa fasaqaduu kaa ilaalinayaa sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay adayku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kuugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doon doona ma abi bakr cumar isagaa u doonno u hasaawo inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceebna maaha maanta innaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war cagal u hayaa u nagu camaynayaa may cumar baa socda cumaan u bandhigay cumaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xabse radia allaahu canha nabi maxamed baa soo doonay calayh salaatu wasalaam daadna markaabuu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yidhi ha waan kuugu hayaa hortaa baan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyey adigana waa kuu bandhigay adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xabse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xabse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallaahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuullah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistau ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad isheeduna way ku raaxaysanayeen waad heshaa markaabuu nabigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabicaddiisa markaasuu julaybiib ha uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya debaliikaadii markaabuu nebigu hi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu ihi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tiri nicama waquratu caynin waquratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu ihi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tiri hadda ayuu u rabaa markaasuu ihi julaybiib julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebelkalaa soo doonay waanu diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiino dhan lagu hadalhaye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam oo aniga i oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi he halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee ibixiya bay ku tidhi markaasay ku tihi islaantii waa run hadalkaasiye oradoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebiga u yimid o nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaargaroobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo soo socdo ciidankii baxayey buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayey ay baxsadeen ee meydkiiyo dhaawicii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa nin baan tabaya war nin baan arki laahay markaasaa laga nebi allow waa ninkeen markaasuna julabiib away julabiib awaya markaasaa meydkiisi la doondoonay waxaa la arkay isagoo toddoba mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaa nebigu yihi wallaahi kaase julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay saddex jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaa buu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maceeshadan ilaahu cidhiiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka bara ka badan oo ka xoola badan bay dhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane lanna ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiine isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yihi awrkamaad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nebigu ku yidhi isoo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa reer baadiyaha ma garanaya nebiga sal la alay magaalada madiine wuxuu soo galay awrkaa inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socdaa markaa buu nebigu degdegey maadaamuu nebigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyena aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu socdaa uu daba bildhaansanaya markaa buu nebigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrka ka iibinayo markaa buu nebigu soo noqday wuxuu arkay ninkiioo lacag loo tirinayaba markaasuu nebigu ku yidhi war xaggee sownagii kale iibsanay ma ninkii reer baadiyaa yidhi gamaad iibsan markaa buu nebigu war heshiinay tama albayc qiimihiina waan waan ku waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yihi may igamaad iibsaday markaabuu nebigu le war waan kaa iibsaday muslimiintii ree madiine o dhan baa kusoo ururay waa laisku dhegaysanaya acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan ka gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidha war inaad iga iibsatay markhaati ma markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo ree madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yhi yaa rasuul allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkanaad baan u sheegi buu yidhi ma hadal ma bayciga addoonkan idin dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaabo khusaymata ibnu thaabit khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusaymo keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii boqol boqolkii boqol baad gaalada qureysheed adu wadaa markaasay tihi may kalla xaashaa hay wax sir anu nigama sido meesir baad naga wadaa iyo nigama sido markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysannay warkii nebigaan beeninay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u waddaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nabigeena been ka soo qaadnaa buu yidhi so unaka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaan kuula iman buu ka markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba intay sii jeesatay mar timihii intay furtay timahaygii tidcanaa ayaa warqad intaa alle ka soo saartay warqadii bay nebiga u keeneen sal alla alay wasalam yaa rasuul allah waatan gabadhi sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiyaa xalaqaduu dhegaysanayaa waa la furay waa la akhriyey risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibna abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxau ka warramay markaa uu quraysh uga warramayaa sirtii nebi maxamed sirtii ciidanka dowladda islaamka sirteediibu gudbiyey markaasuu nebigu sal alla alay wasalam midabkiisaa bedelmay rasuulka halkan cumar baa joogo markiiba kacoo yidhi yaa rasuul allah ninkan munaafiqee nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayey anaa qoorta ka goynaya igu fasax buu ka yidhi markaabuu nebigu i cumar ukaaday bu ukaaday degdegin yaa xaaib labayk ya rasuul allah saasuu leeyahy labayk ya rasuul allah sarakac buu ka yidhi istaagay sirtayna inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal isheeg buu ka yidhi wuxuu uhi yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi raggaa muhaajiriintae reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisiibaa maka u difaacaya ubadkiisi iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisiibaa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga ma aha ubadkaygiiyo reerkaygiibaa quraysh kaga dhex ximiday waxaan is-idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegto qurayshta waxay is odhanayaan xaaib inikuu inaga mid yahay oo reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeda bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaanumbaan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nebi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasunbaa igu kalifteen bas ina reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaanay yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo haka dhibaataysanin haka dhibina markaa buu nebigu aamusay sal alay slam ila ninkani dembi weyn buu galay sirtii dowladda islaamku gaalada u gudbiyey markaasaa nebigu aamusay isla markii nebigu halkii fadhiya ayaa fii awaa'ili suurati اlmumtaxin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ilaa aakhiri alaaya suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu ku caddeeyey inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka mu'miniinta ilaahay nebigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay caddeeyey iimaankiisii baa ilaahay caddeeyey iimaan baa loo markhaati furay inuu mumin yahay markaasaa looga digoo la yiri ka isagoo keliya maahine bal muuminiinta oo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogiiy cadowgii ilaah cadowgii rasuulka inaysan awliya ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nebigu cumar buu eegay yaa cumar xaaib waa kaasoo qur-aankiibaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankiibaa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay laakiin cumarow waxaad ogeyn ahlalbedri buu ahaa ninkani waa reer beder waa saddex boqol saddex iyo tobankii nin ee dagaalka baderigala qayb gashay weeyaan ahlalbedrina ma taqaanaa darajadooda waxaa la yidhi yaa ahla bedrin ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum yaa ahla bedrin waxaad doontaanba sameeya ininka dembigiini waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka bedriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su-ul ku dhimani maaye xusnulkhaatima yuu ku dhiman doona marka u dambaysa lanna maalintaasaa ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yarayd ee gaaladuna ay soo duuleen iyakoona dagaal ku talagelin ayuu nebigu u saaray macrakatu bader inay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadda la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi asalaam maalin maalmaha ka mid a jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahla albeder fiikum yaa muxamed raggaa dagaalka beder kaala qayb galay agtiina qiimahay ka leeyihiin bal ii sheeg oo halkeed maxaad ku aragtaan markaasuu nebigu uhi min afdal اlmu'miniin mu'miniinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi markaasuu jibriilna yidhi wakadalika miman shahida badra min almalaa'ikati sidaasoo kale annakuna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka bader soo dhaadhacday nagala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan taqdiir wmaa qadaru llaha xaqa qadrihi ay maa carafuuhu xaqa macrifatihi wamaa cadamuuhu xaqa cadamatihi qadarkii ilaahay uu lahaa ma nu garan maanta qadarkii nebigeennu uu lahaa calayhi salaau wasalaam maa nu garan laakiin raggaasaa gartay qadarkii rasuulkeenna qadarkii nebi maxamed bay garteen makaanadiisii bay garteen islaamnimada nebigu ku lahaa xijaamad toobin buu nebigu istoobay maalin tashti dhan baa dhiiggii nebiga laga buuxiyey cabdallaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay awal mawluud fi lmadiinati almunawara weeyaan zubayr bnu cawaan baa dhalay hooyadiina waa asmaa binta abi bakar cabdillaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay dhiiggayga qaad meelaan cidna ku arkayn ku soo aas maxaa loo dhiibay dhiiggii ka baxay jirka nebi maxamed baa loo dhiibo soo aas sal allahu alayhi waaalihi wasalam markaasuu dadkii intuu iska eegu meel cidlo kolku ula baxay ayuu soo tartiibiyey tartiibta ma fahmaysaa ya uu soo noqday haya cabdillaahi bnu zubayrow dhiiggaygii halkeed ku soo qarisa balii sheeg markaasuu meel meel meel wax meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican baa kusoo qariyey buu yidhi markaasuu hi halkee markaasuu hi calooshayday buui waan cabay buui dhiiggaagi dhiiggii nebi maxamed dhulka inuu uu ku shubo waa u diiday saasuu la fadhiistay u cabbay markaasuu yihi sharabtahu maxaad u cabtay buu waylun laka min annaasi wawaylun linnaasi minka buu ka yidhi waylun laka min annaas wawaylun linnaasi minka ya bna zubayr cidda aad dagaal ku qaadana way bacday cidda dagaal kugu soo qaadana way bacday buu rasuulku ku yidhi maxaa gala jirhkiisa maxaa galay kula tahay dhiiggii nebigaa gala jirhkiisa nebigana waxay yidhahdeen culammadu dhi nebiyada jirhkooga wuxuu ilaahay geliyey afartan nin oo quwadoodaa ilaahay geliyey ninka helal jannahana boqol ninoo ragga adduunka u dhigmaa baa la yidhi bal xisaabi waa imse nin afartan ninoo helal jannaa quwadoodii baa la siiyey nebiga nin ahlal janno aan ahee waxa uu la quwad yahay boqol ninoo ragga adduunka muusa calayhi salaam labadii nin ay qabatay qibdiga iyo maaragtay kii reer bani israa'iil ahaa xabad feedu sidaa ugu dhiftay fawakazahu muusa faqadaa calayhi naftu way ka dhacday kii waa feer keliya markaa buu nebigu yihi cabdillaahi bnu zubayrow cidda dagaal aad ku qaadana way ba'day cidda dagaal kugu soo qaadana way ba'day buu ka yidhi maanta laga bilaabaa jirhkaagiina naar waa ka xuro buu rasuulku yidhi jirhkaagiina naar uu ka xurobay khalaas fursad bay heleen iyaku fursaddaa way ka faa'iidaysteen yaa muslim inaguna fursad baan maanta haysannaa fursaddeen haysannaa waxaan nahay ummaddii nebi maxamed baan nahay awalkeygii ma nihin bal aakhirkeygii baad mooddaa inaan nahay aakhirkeyga kuwii u dambeeyey naxnu asaabiquuna wa naxnu alaakhiruun buu nebigu yidhi annakaa saabiqiina oo jannada ugu horgalayna annakaana ummadaha ugu dambayna buu rasuulku yidhi abuurkana annakaa ugu horaynay abuurka ummadahana annakaa ugu dambaynay oo ummaddii ummadaha ugu dambaysay baan nahay wa naxnu saabiquuna jannadana annakaa ugu horgalayna buu rasuulku yihi maalinka qiyaamaha sayaأtii calى ummati zamaan almutamasiku bidiinihi kalqaabidi calى اljamra zaman ayaa iman doona buu nebigu yidhi ummadayda ninka is idhaahda diinta ku dhaqan oo diinta baro oo diinta ku camalfal oo diinta danee ninka is idhaahda waxa uu la mid noqon doona nin dhamacayo dhamac dhimbil naara ma lahayn karaa dhimbil naara nin hayuu la mid noqon doonaa marka bay saxaabadu ku yidhahdeen zamankaas zamanka ninka sunnahaaga qabsan doona uu la mid noqon doona nin dhamac loo dhiibay dhamac lahayn kari maayo maanta sunnihii nebiga lahayn kari maayo waayo mujtamacii baad arkaysaa oo milmay oo ku milmay ma aragtaan dadkii reer galbeedka aan milman saasaan isku dhex galnay sidaas bal qaarkeen waxay ku ducaystaan inay dibadaha u dhoofaan qaar maxay ku ducaystaan ya ilaahow he labadii ciyaalla fiisaan u xoreeye ilaahow iga sii ku ah sii qaad sii qaad war saasaas ku dhex galle maanta zamankan maanta sunnihii nebi maxamed sal alla alay wasalam haddaad tidhaahda aniga ubadkayga reerkaygu waan ku dhaqmaynaa mujtamacii kalea ka qaaliba markaasay saxaabadu yidhahdeen zamankaas ninka diinta qabsadee ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaasuu yihi konton nin khamsiina rajulan konton nin ajarkoogaa ilaahay u qori buu rasuulku ka yidhi nin saxaabiyaa sare kacoo yidhi man konton annaka mise waa konton iyo ka ah maya konton ininkaa ah buu ku yihi konton qarnigiina maanta aad joogtaan ajarkood buu qaadan doonaa waay zamankaa iyaku diintoo freshee heleen fresh nebigay arkeen calayhi salaatu wasalaam malaa'igtoo soo degaysay arkayeen qur'aanka kolba aayad lagu soo dejinayey shareecadda u dhammaystirmaysay maalintii nebigeenna qur-aanka lagu soo dejiyey iqraab a ugu horaysay aayadihii quraanka ugu dambeeyeyna waxay culammadu ku sheegaan alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina carafay ku soo degtay carafa muddo yar kadibna nebigu addunyada waa ka intiqaali doonaa awaakhir waa aayadihii ugu dambeeyey nebiga kusoo degay kamid taha aayaddaasa la yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahay baa ku leh maanta diintiinnii baan inii dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina dushiinna ayaan ku dhammaystiray nicmaddu waa qur-aanka nicmaddu waa sunnada nebiga nicmaddu waa islaamnimada nicmaddu waa hidaayadda nicmaddu waa macrifada ilaahay innaga maanta muslimiinta marka nicmad la hadal qaado maxaanu haysanaa nicmad ya adduyo adduyo nm addunyadu waa nicmad muminka adduunyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fidnada adduunyadu ama binicmati rabbika faxadi imaam qaadi cayaad kitaabu shifa fii tacriifi xuquuqi اlmustafa aayaddaa wuxuu sheegay waama binicmati rabbika faxadid markii nebigeenna aayadda ay ku soo degtay ayuu nebigu saxaabadiisa ku yidhi ana awalu naasi khuruujan idaa buciuu maalinka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxaya buuhi waa aniga khaiibuhum idaa ansituu maalinta bini aadanka la aamusiin doono ka u hadlaya buuhi waa aniga shaaficuhum idaa xubisuu marka dadka la joojiyo cadceedda halkaa inaga gubaysa madaxooga sidaa loo duldhigo ee afartan kun oo sannadood banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay toddobaatan xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalintaa dadka u shafaacad qaadaya ee u ergeynaya buu nebigu uhi waa aniga mubashiruhum idaa aisuu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaaraynaya buu nebigu uhi waa aniga liwaau alxamdi biyadi yowma alqiyaama calanka mahadda maalintaa gacanteeduu ku jiraa calanka mahadda aadam calayhi asalaam oo abulbashara ibraahiim alkhaliil calayhi salaam oo nebi ibraahim aad garanaysaan abulambiyaa labadoodaaba ka soo qaad buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanayaan buhi calankaygaas walaalayaal nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaaddeenna han barno maxabbada nebigeenna ciyaalkeenna han barno oo inakuna maxabada nebigeenna han baranno oo salligiisa han badinno oo sunnihiisa han qaadanno waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiina ah, in yar haddii laga cadhaysiiyo qaar diintay caayayaan qaar malaa'igtay caayayaan qaar ilaahay abuuray bay afka ku taagayaan qaar nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaana ceeb u lahayn bay ku sheegayaan wallahi suma wallaah maalin maalmaha ka mida ah masaajidkii nebigeenna nin munaafiqa ah intuu asxaabta sidaa u eegay khaswad baa lagu jiray khaswad ayuu yidhi saasuu eegay saxaabadii kuwa qur-aan akhrinaya buu arkay yaa macshar alquraa buu ka yidhi war ururkiinan qur akhriska badan lahow marka cuntada la cunayna maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn marka dagaalka lagalana maxay niga fulaysan buu ka yidhi intaasuu yidhi bas la soco marka dagaal la galayana maxay niga fulaysan marka cuntada la cunayana maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn saxaabi baa hadalkaa maqlay lacalahu cumar inuu ahaa markiibuu nebiga u sheegay markii ninkii munaafiqii wuxuu yidhi de maxaa nabiga igu diri buu ka yidhi waan kaftamaynay uune waa iska yar baashaalaynayo waana soo daallayo hadalka sheegada waa lagu yar nastaaye markaabuu nabigu bedelmay qur'aankaa ilaahay soo dejiyey qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qul waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa qur'aaniga iyo rasuulkiisa ayaad ahaydeen kuwa ku dheeldheele ku jeesjeesa cudurdaarkaasi niga soconi maaya baa lagu yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen yaa macshar alquraa ereygu ku gaaloobay bal u fiirso kuwiinan ururkiinan qur-aan akhriska badan lahow marka la dagaalamayna maxay niga fulaysan marka cunto la cunayna maxay niga cir weyn labadaa kelmadood oo jeesjees jees uu u yidhi ayaa ilaahay caddeeyey ninkaas inuu gaaloobay khalaas ka ilaahay afka ku taagayna ka waran ka nebi maxamed afka ku taagana ka waran halkuu ka soo galaya diinta islaamka markaas ma carafnaahu liwaau lxamdi biyadii banka qiyaama buu nebi maxamed leeyahay calanka mahadda maalinta anaa hayo anaa lay hoos jooga waa maalintee waa maalinta khalqigu ciirciiraya aadan bay u tegayaan noo shafeecad qaad dhibtan anaa iniigu wacan buu leeyahay jannadii dembigaan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihiye ordoo kayrkay u taga ergadaanu maanta ma lihi nuux bay u tegayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummaddeeda ku habaaray ducadayda maanta la aqbali maaye ibraahim alkhaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa saddex been baan adduunyada ku sheegee tii in laygu qabtaan ka baqayaaye ordoo kayrkay u taga muusa loo imanayaa muusena wuxuu leeyahay anuu qof bini aadanaan dilay buu leeyahay ciisa bna maryam baa loo iman ciise cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leeyahy anigu ma lihi maanta markaasuu nebi maxamed uu yidhi anaa la iman doonaa yaa loo tegi doonaa banka qiyaama yowma aljamci laa rayba fiihi yowma ataqaabun yowmaydin tucraduun ina yowma alfasli kana miiqaata yowma yunfaku fi الsuuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaءu fakanat abwaaba wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba ina jahannama kanat mirsaada liلطaagiina ma'aaba laabihiina fiiha axqaaba laa yaduuquuna fiiha barda wala sharaaba إلا xميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا laa يرجوna حساaبا maalinkaas w maalinta dhibaatadu ay taalo maalinkaasa نeبi محamed loo tegi uu leeyahay أna لها أna لها أna لها ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka baryadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadiisa la aqbalaya waa aniga xadiid kale nebigeennu waa kii lahaa nebi kasti ilaahay adduunyada dusheeda duca la aqbalaa ilaahay siiyey nebi walba ducadiisii adduunyadu ku soo isticmaalay aniguna ducadaydii maalinka qiyaamahan khalqiga u dhigtoan ku anfici doonaa buu rasuulku yidhi ku saliya nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wa saxbihi wasalam maalinkaasuu nebi maxamed ini xasuusanayaa inaguna maanta sunnihiisii baan ilownayn dhaqankiisii baan ilownay shareecadiisii baan ilownay bal nebigoo lagu daydo dhallinyartu waxay u arkaan inay tahay dibu socodnimo maxay u arkaan mutaakhir rajciyun dib u socod dib u noqod bay u arkaan may inaad adu hore u socoto iyo inaad dib u socoto waa la kala arki doonaa fasawfa taraa ida nkashafa alqubaaru afarasun taxta rijlika am ximaaru saddex dhallinyaroo mutacalimiina oo dhallinyarta jaamacadaha dhigtaa ayaa oday doon wata doon wata oo dadka badaha ka shaqaysta oo naakuudaa ayay ku yidhahdeen maanta doontaada naga kiree badweyntan oo dhaadhici oo maxaa tihiin sayaaxiin dalxiistayaal baa nahay waa maal markay doontii ku heshiiyeen ay fuuleen doontu berigaa waa tii ku socon jirtay qorigii dabaylaha sharaaca lagu wadi jiray agga dabaysha lagu wacin jiray ree berberiya yaqaana iyo ree jabuuti iyo dooniha daedna markaa saddexdii dhallinyartii odaygii bay wareysteenay ku yidhaahdeen adeer kani waa baylood kanna waa injineer kanna waa dhakhtar adigoo laakiin yaraantaadii maxaad baratay markaasu angu sida loo dambaashaa bartay buui way ku qosqosleenoo waxay ku yidhaahdeen dayacta nisfa cumrak waxaase waxaase ma tacliimba yaraantaadii waad iskaga soo ciyaartay adigu y markaasuu la yaabay siday ugu jeesjeeseen kan waa baylow diyaarado u kaxeeya kan waa dhakhtar haye kana waa muhandis yabni alcimaaraat qusuur buu dhisaa adigu dabaal dabaal mashaqa tacliimba markaasuu yar jarabay markii berrigii uu ka qarsoomay ee badweyntii ay joogaan ayaa baddu way kacday markaa way kacday baddu sidaas u sambaysay markaasuu odaygii indho kale yeesho ushii buu iska dhigayo markaa biyinkii ku soo jeesto wuxuu yidhi doontu gacantayda kuma jirto hal mar saddexdii dhallinyaradii maxaa bedelmay nin dhallinyaro ah oo noloshii hadda ay u bilaabmayso jaamacaddii ka soo qalin jebiyey oo badweyntii isagoo maraya la yidhi markabku u qariqmay balka waran markaas hal mar keliya dhallinyaradii wejigii baa badilmay ilintii baa ka daadatay way qayliyeen markaasuu ku yidhi markaan nigu idhi yaraantaydii dabbaasha ayaan bartay haddaad igu tiraahdeen cimrigaagii yaraanta waad soo dayacday anna waxaan ilaahay maanta cimrigiinii baad dayacdeene adigana beeloodnimada ku bax adna injineernimada ha badbaadiso adna dhakhtarnimadii ku badbaad anugoo dambaashaydii baan bilaabayaa buu yidhi waa maaal yani haddaad u arkaysid nebi maxamed calayhi الsalaau wasalaam hadyigiisa iyo kudayashadiisa aan u arkayna dib u socodnimo inaan dib u noqonayn haddaad u arkaysid maaha waxa xaqiiqadu maanta ay doonto maalinta aad adduunyada ka intiqaashid ayaa la garan doonaa keebaa keebaa dib u socod ahaa kee baa hore u socdaha lidalika sunnaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ku far adeegaynaa alxamdu lilah ininku dadkiinan maskiidka soo camiray dadkii khayrka jeclaa baa tihiin dadkii diinta danaynaya baa tihiin dadkii nebi maxamed jeclaa baa tihiin runtii waxaad u fadhidaan maskiidka waa jacaylo ilaahay iyo jacaylo nebiga aad u qabtaan maalin ayuu nebigu arkay asxaabtiisii markuu nebigu weysaystay biyihii jirhkiisa ka daadanayey ayay gacanta hoos dhigteen markaabay isku masaxayeen oy ka barakaysanayeen sal allahu alayhi wasalam markaabuu nebigu yidhi maxaa sidan u samaynaysaan ii sheeg nebiga wax jirhkiisa wixii ka baxoo dhan saxaabadu dhulka uma ogolaanayn tintuu iska xiiray way qaybtameen qandhuuftuu tufay gacan nin bay ku dhacday wejiguu marsanayey kaa qandhuufta nebiga haleelay ee wejiga marsaday mid baa dul joogo isagana kasii marsanay dharkiisa ku masaxanayay maradii nebi maxamed uu xidhay saxaabigii yidhi nebi allow ma axsanahaa alla maradu qurux badana waan u baahanahe isii waan ku siiyey buu nebigu hi ii kaadi aqalkiibuu nebigu ku noqday intuu soo saaray go'i ayuu laalaabo ninkiibuu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi maa axsantay bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nebigu marada inuu u baahnaayo markii hadiyadda loogu keenayba waa kii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad ogtahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana may ma yaqaana nebi maxamed e wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto ku xaragooda igama yahay waxaan u weydiistay inay maradaasi kafani noqoto kafan maadaama jirhkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganayaa buu yidhi taasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirhkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigteen gacmaha markaabuu nebigu ku yidhi maxaa maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirhkayga ka daato aada isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacaylo aan u qabnay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynayna bay ku yidhahdeen markaabuu nebigu yihi dhegaysta haddaad ilaahayo nebiga aada jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yihi run ku sheekeeya markaad layna aaminana ammaanada ammaanada ilaaliya buu nebigu yihi haddii lagu aamino ammaanada ilaali waa inaad noqota ammaano xaafid haddaad sheekayn run ku sheekey haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yihi ilaahayo nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saaad ula dhaqaysid waalidkaaga saa jaarka ula dhaqmaysid saa saaxiibada ula dhaqmaysid saad walaalaha ula dhaqmaysid saa muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu idhi afar sifa haddaad leedahay adduunya kaama tegin buu nebigu ihi xadiis kale waliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa afar khasladood buu nebigu ihi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalle kaama tegin waad haysataa sidqu xadiiin haddaad tahay nin runsheegaa wa xifdu amaanatin haddaad tahay qof ammaano xaafida wa xusnu khaliiqatin haddaad tahay qof dabeecad wanaagsan haddaad tahay wacifatun fii macamin xalaal mirte afartaas sifo qofka muminku hadduu leeyahay khayrkii adduunyada yaallay iyo wanaaggii adduunyada yaallay kama tegin buu nebigu waba kama tegin wax walba u gaadho u haystaa weeyaan run ku sheekay haddaad sheekayn run ku sheekee haddii lagu aamino ammaanada iska ilaaliyo maanta muslimiinta ammaanada maxay u arkaan dase dhacda ma nigu soo daraa se waa nigu dheereey nin baa nin lacag u dhiibtay ma dhise dhacday wadanadeena inay ka dhacday dad kale ma dadkeena dhexdiisa markaasuu dhi meel baan u baxayaa baadiye baankana aanu akoont kuma lihiyo nin iska waxaan ahay wadaadee lacagta iyo xaji buu ka yidhi waa iso marxab uu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo maqaaxi weyn intuu furta ka shaqaynaya maqaaxidii oo biraansan oo shaqada ku biraansan markaasuu salaamu calaykum alaykum u salaamay casarkiiba haddana u soo noq salaamu calaykum waa ninkoo mashquulsan cishaayigiibu u yimid wuxuu ihi war dee maxaad ii dhaaf dhaafi buu ihi lacagtii berigaan kuu dhiibtay yaan u socdaaye lacagtaadi waa taa shaqaynaysa buui waa taa shaqaynaysa war maxaad leedahay lacagtaadi waa taa shaqaynaysa buui war lacagtu ammaanay ahayde shuraka manu ahayn ammaanaan kuu dhiibtay waan ku aaminay walaa lacagtaydii markaas oray soo dacwey makalkan lacagta lagu qaado maqaaxyahana dushiisa wuxuu ku qortay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aayaddaa meesheedii ma la dhigay war ma la dhigay ma la dhigay jaadlayaasha kama aragtin tawakaltu cala allahi wakafaa billahi wakiila mis jaad iyo maxaa isku keena aayadda qur ka dul arkaysaa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina qur-aanka meeshiisii lama dhigin hadduu qofku ammaano lahaynna buu nebigu yidhi qofka ammaano aan lahayn iimaan ma labuu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey jacaylka ilaahay nebiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhab ma iniin sheegaa markaad sheekaynaysan run ku sheekeeya markaad ammanan laynii dhiibtana ammanada xafida haddaad ballan qaadana ballanka buuxiya buu rasuulku yidhi markaa masaajidkaa soo camirnay iyo khayrka aan dhegaysanayno waxay naga tahay waa diin jacayl alla jacayl nebi jacayl bay naga tahay sidaa daraaddeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiruu ila allah xaaladdu waa dhaweeto waad argayseen adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay inaka ilaahay waa inaga dabaylaha ilaahay naga raaciyo dabaylaha wadanadu xanuunka hayana allaha ka qaada ameen dhahada laakiin dad badan way argagaxeen wadano badanoo muslimiinana masaajiddii bay quful ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaata ay timaaddo halkee buu nebi maxamed ku ordi jiray idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo salaad buu nebigu gelayey xataa hadduu arka nebigu roob dabaylo wata maskiidku soo gelayay uu ducaynayey ilaa uu roobkaasi uu dhaafo dabayshu ay ay rafacanto nebigu maskiidka kama soo baxay istaciinuu biالصabri wالsalaa hadday dhibaata adduunyada dusheeda muuminka la soo daristo inuu argagaxo ma aha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysanaa ducaan haysanaa qur-aan baan haysanaa xidhiidhka ilaahay baan haysanaa daawuu mardaakum bisadaqa kiinaynaga bokoodana sadaqada ku duwaya buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amrayaan da diinta ilaahay qabsanno ku sugnaanno zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanba zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuha lmuslim waxaad ku baxsataa marka ilahay xaggiisa u baxso insha alla dhahda yaa u diyaar xagga ilahay u baxsado fafiruu ila allah ilaahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloon ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkii baan ka shaqaynaynaa ijtimaaceennii baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkaygaa ijtimaac la rajeynaya in la qabto haddii alla yidhaahdo dee dadaalka diinta insha allah dhegta sii dhegta keliya diinta siini mayne diinta qawlan wa ficlan wa maalan wa wakhtanba diinta waan siinaynaa yaa u diyaara waa ilaa haddii kale waxaan la mid noqonaynaa ninkii reerka ku sugayda martiqaadka loo sameeyey halkii neef neef la qalayna uu arkayey oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la marti ninka hor maa la marti dee sida ayaana ka dhigine bal in allahu tacala ijtimaaca inaan ka soo wada qayb galno oon ilaahay dartii afar bilood laba bilood afartan cisho hadba intaan wakti haysana inaan ilaahay dartii u bixinno ayaan niyoonaya bal gacantaa taago masaajidkao dhanba allahna barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timida ma jirto laakiin waa wasaa'ilu dacwa wasaa'ilu dacwa sida madaaristu wasaa'il u leedahay tacliimtu wasiilay leedahay dakhtarnimada barashadeedu wasiilay leedahay kadaalika dacwaduna wasiilay leedahay wasaa'ilu dacwa waxaa ka mid a aalaadkan iminka anu berigi hore waan diidi jiray laakiin baryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyey inay tahay min wasaa'il dacwa aaladan haddaad u ogolaatay wasaa'ilu dacwa jamacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo kolba tuula degaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaaba dee tee socota ta aaladanaa socota mise tan dadka socdaa sunii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax bedilaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istidhaada ka intifaacna iyakoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakhoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli dabeedna biyahaasi waa ka guur weeyaan socodka ayay ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan canman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nasabi falidaalika in sha allah ijtimaacan aan ka soo wada qayb galno maalkeenna waktigeenna ilaahay diintiisa inaan ku bixinana wada niyooda mar kale haddana ay maxaa yeel dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badanoo walaalaheenna ayaa mar walba noo soo duceey yidhaahdee ilaahay nin walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn gacanta midga allah ka siiyo dad xanuunsan ilaahay caafimaad sariica ha siiyo dad baa kurbaysan kurbad alla ka qaado dad baa shaqadoona shaqo xalaal alla ha siiyo dhallinyar badanoo guurdoonaa jirta guur xalaal alla siiyo dhallinyaradeenna gabdha iyo wiilal ba allah inoo asturo dalalka muslimiintana meela joogaan muwaafiqiin midnimana allah siiyo dalkeennan aan joognana amniga allah inoo adkeeyo aamiin dhahada amniga allah inoo adkeeyo amniga allah inoo adkeeyo quluubta muslimiintana allaha mideeyo sala allahu calaa sayidina muxamed